بsم الlh الرحmن الرحيم الحمdu لله رب العاalمين والcاaqبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وbارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين qال المؤلف رحimه الله تعالى ويجتنب القضاء في caشhرة مواaضca waxaynu kusoo jirnay qadaagi marka qaadiga shuruuddiisii buu inoo soo sheegay oo shan iyo toban ahayd aadaabtiisii baynu ku jirnay marka imika wuxuu inoo tilmaamayaa sheekhu raximah ullah meelayooga ay tahay ama waktiyada ay tahay xaakimku inaanu waxba aanu xukumin yani ay karaahiya tahay hadduu dee xukunkii la yimaado wayajtanibu lqadaa waa ka dheeraanayaa qadaagii kala xukunkii dadku kala xukumayay waa ka dheeraanaya fii casharati mawaadica meelayo toban ah wuu ka dheeraan doonaa dhexdooda cinda algadabi marka uu cadhoonayo cinda algadab cadhada agteeda waljuuci iyo gaajada agteeda iyo walcatashi haraadka haadkiisa iyo washidati shahwati shahwada darnaanteeda agteeda iyo walxusni faraxtida agteeda walxusni murugada agteeda iyo walfaraxi lmufridi faraxtida aadka u talax tagtay bimacnaa faraxtida aadku marka qofku u farxo wey iyo cinda almaradi marka uu xanuunsanaya agteeda xanuunka agtiisa wa mudaafacati iyo labada xun riixitaankooda agtooda wa cinda anucaasi iyo lulada agteeda wa shidati alxari walbardi iyo kuleylka darnaantiisa kuleylka daran iyo qabowga daran agtiisa intaa wax ka dheeraana waay toban meelood bay noo sheega soo maha oo yjtanibu lqada fi casharati mawdaa cinda alqadab markuu cadhoonaya wey hadduu cadhoodo oo isagoo cadhoonaya ay noqoto inuu dadkii iskula yimaadaan waxba yuuna kala xukumin dib kaga dhigo waayo waxaa dhici karta markuu cadhoonayo qalbigiisii baa tashuush ku furay waxaa ku furan iminka meel iyaguna noo sheegay wuxuu kusoo ururaysaa un xilliga qalbigiisu uu mashquulsan yahay mashquulu ku furay xaalad kasta oo qalbigiisu mashquulu ku jiro waxba kala xukumi maayo sababtuna waxa weeyaan waxaa la rabaa dadkan ashkatoonaya warkooda si fiican u dhegeysto warkiibaa seegaya hadalkiibaa dhinac maraya waxaa laga yaabaa inuu ku hanuuni waayo sawaabkii waxay dhinac maraan baa dhici karta in wuxuu u fiirsado ayaa la doonayay qalbigii maadam mashquulsan yahay fiirsashadii baa meesha ka baxsan marka intan waa isku wada mid weeyaan waljuuci iyo gaajada agteeda markuu qofku aada ku gaajoonay walcatashi iyo haraadka haraadka iyo gaajaduna de qofku waa mashquulinaya de aada u gaajoonaya waa mashquulaya wuxuu ku mashquulayaa inuu cuno u doonto haraadkuna waa lamid wa shiddati shahwati wa jimaaci walxusni murugadii markuu murugooniyna waa lamid wاlfarax iyo faraxtida almufridi ee aadka u talax tagsan yani waa aad buu farxay markuu qofku aada u faraxsan yahay qalbigiisu waa mashquulsan yahay ya markuu aada u murugonina waa lamid mid labadu waa isu murug almaradi iyo xanuunka agtiisa markuu xanuunsanayo hadduu xanuunsanayana waa lamid mid waa mashquul waa inuu markaa iska fasaxaa wamudaafacat alahbathayn ahbathaynku waa alqaa'idu walbowl kaadida iyo saxaada markay riixayaan iyadana waxba kala xukumi maayo waa iyadana waa mashquulsan yihin markay kaadida hayso wa cinda nucaasi iyo lulada agteeda markuu luloonayo iyadana dee waxba laga yaabaa inuu inuu seexdaba oo dhici kartaba marka iyadana waa mashquul soo maarti wa shiddat alxarri walbard iyo kulaylka iyo qabowga badan markay jiraanna uu iska ilaalinay marka waxay odhan jireen culimmadu meesha uu fadhiisanayo waa inay noqoto meel xilliga kululna qabow ah waktiga qabowna deerrimaad ah bimacnaa meel aan isaga iyo dadku midnaba aynu ku mashquuleynin dhaxanta faraha badan badanle iyo qabowga faraha qabowga badan iyo kuleylka badan labadaba inay noqoto meel muhaya u ah loo diyaariyey qadaagi haddaba wuxuu inoo tilmaamayaa sheekhu haddana raximahullah qaabka dacwaddu ay noqonayso dadkaas ashkateynaya iyo sidaa uu dhegeysanaya iyo qaabka wuxu kala xukumaya ayuu inoo sheegaya walaa yas'alu weydiin maayo almuddaca calayhi muddaca calayhi waxba weydiin maayo ilaa bacda kamaali dacwa markay dacwadu ay dhammaystiratay dabadeed mooyaane ee ninkii muddaciga ahaa uu ka baxo ee uu dhammaystiro walaa yuxallifuhu dhaarin maayo ilaa bada walaa yuxallifuhu dhaarin maayo muddaca calayhigii ilaa bacda su-aali lmuddaciy muddaciga markuu uu weydiistay dabadeed mooyaane walaa yulaqinu u laqimi maayo khasman doode xujatan xujo u laqimi maayo walaa yufhimuhu fahansiin maayo kalaaman hadalna fahansiin maayo qofkaa khasmiga ah walaa yatacanatu cananan maayo oo ku adkeyn maayo hadalka bishuhadaai dadka markaasi markhaatiyaasha ana hadal adag iyo markaa shay adag ku odhan maayo walaa yaqbalu shahaadata markhaatiga ka aqbali maayo ilaa walaa yaqbalu shahaadata markhaatiga ka aqbali maayo ilaa miman qof mooyaane habatat cadaalatu cadaaladiisu ay sugnaatay walaa yaqbalu aqbali maayo shahaadata caduwin cadow markhaatigii calaa caduwihi cadowgiisku markhaati furaya aqbali maayo walaa shahaadata waalidin waalid markhaatigiisana aqbali maayo liwaladi walidkiisu markhaati furaya walaa waladin walad markhaatigiisana aqbali maayo liwaalidihi waalidkiisu markhaati furaya marka walaa yaqbalu shahaadata caduwin cadow markhaatigii aqbali maayo calaa caduwihi cadowgiisii ku dul furay markhaatiga walaa shahaarata waladin liwaladin waladkiisaba kana u furaya walaa waladin oo liwaalidhi waalidkiisana u furaya markhaati noqonaya bimacna waay labada qof is haysta marka u yimaadaan waa labada qof is haysta waxay inta badan noqonayaan mudici muddaca caleyh mudici waa ka wax sheeganaya almuddaca calayhi waa ka wax lagu sheeganaya marka labada qof is ashkataynaya mid waxbuu sheeganayaa matalan maal iyo adduun buu sheeganaya ama tusaale ahaan midna waa lagu sheeganayaa ka wax lagu sheeganayo waxaa la yidhaahdaa muddacaa calayhi baa la dhahdaa almuddacaa calayhi waa ka wax lagu sheeganaya wey ka wax sheeganayana maxaa la dhahdaa almuddaci muddici baa la dhahaa kaasi haddaba eh, marka ay saa noqoto ninka muddicigaabaa hadalkii bilaabanaya waa ashkatoonaya waxa uu leeyahay tusaale ahaan ninkan hebel hebel la yidhaahdo lacag adduuno intaa leeg baan ku leeg muddaca calayhiga mudducigii waxbuu sheeganaya soo ma muddaca calayhiga waxaa la weydiinayaa isaga inuu hadlo marka ninka mudicigii hadalkiisa uu dhamaystirto ninka mudicigii markuu hadalkiisii uu dhammaystiro ee uu ka baxo markaasa su-aal la weydiinaya waa alkas maakaas waay waxa uu sheegtay ninkan waxa uu sheegtay markuu dhammaystiro ayaa muddaca caleyhi la leeyahy haddaba ka jawaab waxa uu sheegayo ka waran hadduu yidhaahdo waa runtii uu qirtay maha maalan wuxuu ku yihi intaasoo lacagan ku leey saa la yidhi ka jawaab markaasuu yihi intaa uu sheegtay wuu igu leeyahay buui waa qiraal marka mar hadduu qiraal noqdo dacwadda halkaas ku dhamaanaysaa de waa iska bixin wey ila wuu qirtay wax bayina iyo cadayn iyo waxaas i markhaatiya loo baahanaya ma jirto mar hadduu qirto khalaas qiraalkana waxaa la yidhahdaa sayid اladila baa la dhahdaa adilada isagaa ugu horeeyaba markhaatiyaasha iyo waxaan isaga ka horeeyaba waa sayid weeyaan qofku hadduu wax qirto khalaas maxaa hadhay maxaa hadhay ya wuu oh, qartay somalila hay maxaa hadhay ya hadduu diiday de soo maha waxba iguma laha buui marka waxay noqonaysaa in la yidhaha adaba adug bayinadaada keenso bayine ma haysaa markhaatiyaal ma haysaa inaad ninka adduunka ku leedahay hadduu markhaatiyaal hayo waa la keenayaa markhaatiyaashiisi iyo wixiisi wuu keensan doonaa markhaatiyaasha bayinada uu keensaday markay sax noqoto waa loo xukumaya bayinadii buu waayey ma hayo buu dhaha marka waay waxay noqonaysaa in la dhaariyo muddaca calihiga la dhaarinaya marka yaa la dhaarinaya muddaca caleyhiga dhaartaasina dhaarin maayo qaadigu ilaa uu dalbado mudicigu mudicigu waa inu idhahdaa wax bayinaayo markhaatiyaala ma hayo ii dhaari inaan waxa aan ku lahayn markaasaa la dhaarinaya markaasaa lagu ohanaya haddaba ku dhaaro inu ninkan waxaa adduunka aan kugu lahayn hadduu markaa dhaarto khalaas way dhamaantay hadduu idhahdo dhaaran maayo ka war isagina ya hadduu idhahdo dhaaran maayo ka waran hadduu dhaarti isaguna u manciyo iska diido nukuul baa la dhahdaa nukuul uu noo sheegi doonaa sheekhu dhaarti waxa lagu soo celiyaa markaa mudicigii mudicigii baa lagu ranaya ku dhaaro adugu dhaaro haddaba isagu u diiday adugu dhaaro hadduu dhaarto isaguna waa loo xukumaya hadduu isna dhaaran waayo ka war isna dhaha dhaaran maayo halkaas way istaagaysaa maha halkaa meel kaloo loo dhaafa may jirtaa dib buu iskaga dhigay hawshood wuxuu le haddaba hawshiina dib baa loo dhigaya ilaa iyo cadeyno iyo markhaatiyaal iyo wax ama qiraal imanayo hawshiina dib baa loo dhigay nin intaa ku celiya loo bahaya haddaba nin qaadi noqda ya fadal a ah. haye ya ridhaar odhanaya waay hadduu dhaartii diidana ka kala dhaaranaya sax wey waay sax wey muddaca calehigana waxa wax la weydiinaya un marka dacwadda ay dhamaato walaa yas'alu almudaca calayhi mudaca calayhiga waxba weydiin maayo ilaa bacda kamaali dacwa dacwaddu markay dhammaystiranta mooyaane micnaheeda waxa weyaan markuu qofku mudicigihii wuxuu sheeganayay uu dhammaystirto walaa yuxallifuhu dhaarin maayo ilaa bacda su-aali mudaci mudiciga su-aashiisa dabadeed mooyaane bimacnaa haddaa la dhaarinaya ayo walaa yuxallifuhu dhaarin maayo mudicigii muddaca caleyhi dhaarin maayo ilaa bacda sucaali mudaci muddaci markuu weydiiye mooyaane hadduu muddacigu yidhaahdo hala ii dhaariy unbuu dhaarnay unbuu dhaarinay ha dhaarto hadduu yidhahdo unbuu dhaarinay markaasuu qaadigu marka waxa weeyaan odhanaya dhaaro marka muddacigu waa inuu dalbadaa oo qaadiga ka dalbadaa in loo dhaariyo walaa yulaqinu qaadigu u laqimi maayo khasman khasmi xujatan xujo u laqimi maayo khasbigu waa kuwa doodaya wey khasbigu waa ke waa ka doodaya weya qof labadan qof is haysade ee doodaya midna u laqimi maayo xujo odhan may saasaad ujeedaa waxaan ujeedaa waa sidaa miya yani xujadiisiibuu doonay inuu xoojiyo walaa yufhimuhu kalaaman hadalna fahansiin maayo ya hadalna fahsiin maayo o waa sidaasi ma saasa ujeedaa marka wuxuu doonayaa inuu hadalkan uu doonayo ninkan uu ku hadlayo inuu fahansiin uu doonaya kayfiyaddii uu jawaabayay waxaasuu rabaa markaa inuu usheego eh, ama qaabku u inkirayo ayuu u sheegaya ama qaabku uu qiranayo ayuu u sheegaya marka taas waxay kutusinaysaa qofka wuxuu sheegayay de inuu xaggiisa u leexanayo ayay kutusinaysaa markaa isaga u ka aamusaya adu xujadaad tirsa u weyaan waa laga dhegeysanaya waa laga dhegeysanaya labaduba waa la dhegeysanaya ninna waxba u sheegi maayo walaa yu walaa yatacanatu bishuhadaa markhaatiyaashiina hadalkooda hadalka ku adkayn maayo dhibina maayo marka waa iska canaanti un waa canaanun hadalkana ku adkayn maayo ya sidoo kalena dhibina maayo waay wala marka qofkii hadda dee qofkii markhaati ka markhaatiga furay haddaa la canaanto ama hadalka lagu adkeeyo ama lagu dhibo waxa laga mar damba markhaati noqonba waayo furiba waayba walaa yaqbalu shahaadata markhaatigii ka aqbali maayo ilaa miman cid mooyaane habatat cadaalatuhu cadaaladiisa ay sugnaatay qofay cadaaladiisa sugan tahay waynu arki doonaan insha allahu inoo keenayahay qofkaasuu markhaatigii ka aqbalay cadaaladda walaa yaqbalu aqbali maayo shahaadata caduwin calaa caduwihi cadow cadow kale ku markhaati furaya aqbali maayo walaa yaqbalu shahaadata caduwin cadow markhaatigii aqbali maayo calaa caduwihi cadowgiis ku markhaati furaya nin baa markhaati keen ninka markhaatiga laga doonay horta waa kay ma mudicigaa kow dhaha isagoo muddaca mudicigaa laga doonaya maxay markhaatiyaasha soo maha waa bayinadii ninkan uu muddaca caleyhigu ku yahay wuxuu ku sheeganayo ninay cadow cadowba ay yihiin cadow ayuu markhaati ka dhigtay hebel baa markhaati hebelkani ninkan waa cadowgiisiiba markhaatiga la aqbali maayo waayo waxaa tuhum meesha soo gelaya tuhum tuhumkaas muxuu noqonaya inuu ninkan beeba sheegaba ina cadowba isku ahaayeen inuu markhaati beenaalaba furo baa dhici karta ina sahayn oo is maanta maxkamaddu ku jiraa ku adkay marka la aqbali maayo taas aya walaa shahaadata waalidin liwaladihi aqbali maayo shahaadata waalidin waalid markhaatigiina aqbali maayo liwaladihi waladkiisa u markhaati furayo walaa waladin walad markhaatigiisana aqbali maayo liwaalidihi waalidkiisa u markhaati furayo waalid ayaa waladkiisii wuxuu soo kaxaystay markhaati yaa ku markhaatiyo inankayga ay markhaatiyo buuri ma ya mayaabaha way adagtay inuu weladku waalidkii inuu ma inuu inuu xagga kale ka maro way adagtay oo markhaati ku furo isaga inuu u furo un mooyaane marka waa laga warku soo kaxaysa isagoo xataa aan ogeynba inuu been sheega dhici kartaba waxaan badan war buu hayn ba laga yaaba deetana uu been sheego marka tuhun baa ku jira meesha marka wax kastoo tuhunkaasina laga dheeraanaya waa saasoo kalena waa weladkii hadduu waalidkiisi soo kaxaysto u yaha aniga aabahay baa i markhaatiya iyadana la aqbali maayo waay marka waa markuu u markhaati furaya soo maha markuu u markhaati furaya soo maha cagsiga ka dhig marka maxay noqonaysa markuu isaga ku furaya dee soo ma ya nin baa wuxuu soo kaxaystay nin bay isqabsadeen aabihii buu soo kaxaystay wuxu hi aniga waxay markhaatiya ninkan aabihii inaan adduunkaa ku leeyay odaygi waa war ninkaan adduunka inankaaga miyaa lagu ley su haayo waa lagu leey ma la aqbalay masla aqbalay ya ma la aqbalaya masla ma aqbalay waa la aqbalay laakiin maxaan la aqbalaynin inuu isagu markhaati noqdo weladkiisii ama waalidkiisii taasaan aqbalay walaa yuqbalu la aqbali maayo kitaabu qaadin qaadi qoraalkii la aqbali maayo ama kitaabkiisi ilaa qaadin aakhara qaadi kale markaasi uu u qoray fi laxkaami axkaamta dhexdeeda markaasi la aqbali maayo xukunkii markaa gaadhayan ilaa bacda shahaadati shaahideyni laba markhaati markhaatigood mooyaane inay ka markhaati kacaan bimaa fiihi waxa kitaabka ku sugan markhaati laba markhaatiyo ka markhaati kaca oo markhaati furan mooyaane kitaabka la aqbali horta kitaabka qaadiga wuxuu kala jeedaa maalan qaadigi nin baa u tegaya ninkaas wuu ashkatoonayay qof buu ka ashkatoonayay qofkan laga ashkatoonaye la ashkateynaya maba joogaba beled kaluu jooga qaadigii dacwaddii buu dhegeystay ninkii markhaatiyaashii keensan buu ku yidhi markhaatiyaashiisii buu keensaday wuu eegay cadaaladdoodii inay caadil yihiin buu arkay wuxuu arkay xukunkaasi inuu sax yahay ninkan markaasi la ashkataynaya maba joogaba beled kaluu joogaa deetna qorqad buu qoraya qaadigii wuxuu leeyahy ninka hebel hebel la yidhaaho ayaa noo yimid isagoo isaga oo ashkataynaya ninka hebel hebel la yidhaahdo ee magaaladaada jooga saasuu qoraya waa qoraanki markaas ila markii horese uga sugnaatay waay waxaanuu ku sheeganayaa tusaale maal buu ku sheeganayaaba intaa legna waa ku sheegtay markhaatiyaal baanu weydiinay markhaatiyaal buu keenay markhaatiyaashii cadaaladdoodii baa sugnaatay si fiicanna way u fureen markhaatigii way fureen waxaa markaasi caddaatay ninka adduunka in lagu leeyi waxaanu xukunnay xukunka noocaasi aan xukunnay waxaana ka markhaatiyaya qoraalka aan qorayo hebel iyo hebel ayaa ka markhaatiya labadiin uu qoraya deetna warqaddii wuu diray warqaddi waxay utegaysaa qaadigii kale warqaddan maxaa ku yaalla qoraalkan maxaa ku yaalla waxaa ku yaalla xukun baa ku yaalla xukunkaama la aqbalay mise lama aqbalayo wuxuu leeya sheekheenu lama aqbalayo ilaa laba markhaati ay ka markhaati kacaan wixii ku qoran halkan oo ay goojoog ahaayeen marka labada markhaati oo qoray inuu yihi hebel iyo hebel baa ka markhaatiya qoraalka aan qoray ka markhaatiya labadaa nin la weydiinaya war waxaan qaadigu qoran markhaati ka tihiin haabay yidhaahdeen wuu socodsiinaya marka laakiin waxaa shardiga labadan markhaati waa inay qaadigaa kale agtiisa waa inay caadiliin ka yihiin haddayna hadduuna garanaynin cadaaladoodii waa inu iska baadha waa inuu raadiyaa cid taskiisa oo sheegtay inay caadilin yihiin markaasuma la aqbalay haddi kale la aqbali maayo warqad iska socota oo maxkamada ay qortay oo meel kale ku socoto markhaatiba innagaa goobjoog ahayn in idhahda haddii kale la aqbali maayo oo waa la xusmaantaas ya hmm. walaa yuqbalu kitaabu qaadin qaadi kitaabkii la aqbali maayo ilaa qaadin aakhara qaadi kale uu qoray fil axkaami axkaamta markaasuu de xukunu gaadhay yugu qoraya ilaa bacda shahaadati shaahideyn laba markhaati inay ka markhaati kacaan mooyaane dabadeed mooyaane bimaa fiihi waxaa ku sugan kitaabka dhexdiisa laba markhaati oo fura mooyaane faslo wayftaqir qaasimu إلى سبعة sharaa'iba halkan wuxuu ka waramayaa fasalkan wuxuu ka waramayaa qismada qaybinta marka waxaa jira qaadigu waxyaabaha la qaybinay cid buu saaraya wuxuu odhanayaa hebelow waxaa qaybi wixii la qaybinayo weyaan dadka wax wadale ee wax loo qaybinayo dadka wax wadale ee xoolahoodii loo qaybinayo ee loo kala saaray taas weeyaan marka laba loo qaybiya marna qaadigaa saara marna qaadiguma saaro ee dadka waxwadale ee waxwadale doonaya inay qaybsadaan ayaa iyagu cid samaysanaysa u qaybisa markuu qaadigu uu saaro wilaayu leey ilaan qaadigiibu ka socda xaggiisiiye shuruud baa loo marka shuruuddii inoo sheegi doona toddoba shardi bu inoo marka aanu qaadigu saarin ee dadka wax qaybsanaya iyagu ay dhexdooda qof ku heshiiyaan ay yidhaahdaan hebel baa inoo qaybin ay yidhaahdaan shuruuddan loo dhigi maayo ya wuxuu noqonaya wakiilun buu noqonaya hadda shuruudda wakaalad unbuu yeelanaya waa qof wakiilun buu noqonaya labadan qolo unbuu wakiil ka yahay marka labadaas qaybsama labaduba uu inoo sheegay la soco yaftaqiru lqaasimu qaybiyuhu wuxuu u baahanaya ilaa sabci sharaaida toddoba sharduu ubaahanaya alslaamu islaamnimo walbuluuq iyo qaangaar waa inaga nidhi wilaayuu leeyi maogti wilaayo waa nooc wilaayada kamid a qofkan loo xil saaray inuu qaybiyo ee qaadigii uu xil saaray qofka hadduu markaa wilaayo uu leeyahayna qof gaali soo geli maayo meesha walan yajcal allahu lilkaafiriina cala lmuminiina sabiila marka alislaamu wata koowaad gaalki baa ku baxay walbuluuqu ka wey maxaa ku baxay isagana walcaqlu ka saddexaadna waa caqligi maxaa ku baxay walxuriyatu ka afraadna waa xornimadi maxaa ku baxay wاdukuuratu waa labnimo maxaa ku baxay imasan sheegnay an wاlcadaalatu kalixaadna waa cadaaladii san maxaa ku baxay qofkii aan caadilkayn faasiq ahaa wاlxisaabu xisaabta nin yaqaano waa inuu yahay nin xisaabta garanayna waa macrifat xisaab waayo qaybta maxay ubahanta xisaab bay ubahanta marka wixii la qaybinayo dadka loo qaybinayo xisaab bay ubaahan tahay wixii la xisaabinaya waxaa kala mid masaaxaadka qof garanaya matiradii iyo masaaxadii shayga iyo inti iyo marna qoodi baa loo qaybsadaa mar hictar baa loo qaybiyaa mar mitir baa loo qaybiyaa marba waxaa loo qaybiya taana masaaxaadka noocaasina waa inuu iyadana garanaya waayo waa aalad waxa weeyaan xisaabtu waa aaladdii qismada wey toddobadaa shardi fain taraadaa asharikaani labada wax wadalihi hadday raalli ku noqdaan biman cid hadday raalli ku noqdaan yaqsimu baynahuma dhexdooda u qaybinaya lam yaftaqir ilaa dalika arrintaas u baahan maayo arintaa dee loo baahan maayo arintee shuruudaha loo baahan maayo wey shuruudda lasoo sheegay loo baahan maayo keliya waxaa loo baahanaya inuu mukalaf ahaado dee nin waanan loo dhiiban maayo nin waana ma odhan odhanay ya adiga ka warran xukunkaas ya waayo ya shuruudda loo dhigay ka mid maha maxay ya waay adiga hay ha ya ha ha todoba shardaa la dhigay waay ado xaggii hore weeyaan xagga dambe wa soo dhaafan intaas su-aasheed ma fahamta horta waa maxay su-aasheed ha waay anu horta su-aasha aan weydiye maxay ahayd hay adiga Ah. ya oo kaafariid intiina kale lamidan socon nin waalan ma loo dhiibinaya dadka inuu u qaybiyo su-aasha taasa xdaadaba marka lamidan socon samarti ya ha bixina yaan haddii kale da ku dhaafay marka maxayn nidhi takliif unbaa loo shardiyaa kaa loo shardiya ma waay fain taradaa asharikaani labadii waxa wada lahaa hadday raalli ku noqdaan biman cid yaqsim baynahumaa u qaybinaysa lam yaftaqir u baahan maayo ilaa dalik arrinkaani soo sheegna u baahan maayo wain kaana fi lqismati qeybta dhexdeeda hadday ku sugan tahay taqwiimun hadduu ku jiro taqwiim qiimayn lam yuqtasar fiihi dhexdiisa lagu gaabsan maayo calaa aqali min itnayn laba qof wax ka fara badan halkana qiimeyn baa ku jirta waxaa waxaan la qiiminaya in la qiimeeyaa loo baahanaya marka maadaamoo la qiimeynayo waxay noqonaysaa qiimeyntu waa markhaati oo kale wey markhaatiguna waa laba marka laba wax ka yar lagu gaabsan maayo qiimayntu waa nooc markhaatiyo kale wey marka wax la qiimeynayo gurigan qiimihiis waa intaa dhulkan qiimihiis waa intaa beertan qiimiheed waa intaa baabuurta baabuurtaas marka la baabuurta waa la qiimeynaya wax waa la qiimeynaya l dhulka waa la qiimeynaya guryihii waa la qiimeynaya beerihii waa saas oo kale ya marka mar haddii meeshii wixii la qiimeynay qiimeynaya soo gasho laba wax ka yar lagu gaabsan maayo laba qof bay noqonayaan sababtu waa maxay waa nooc markhaatiyo weeyaan markhaatiguna labmu noqdaa markhaatigu waa labo saas wain kaana fi lqismati qaybta dhexda haduu yahay taqwiimun qiimayn hadday tahay lam yuqtasir fiih dhexdiisa lagu gaabsan maayo il cala aqali min itnayn laba wax ka yar waidaa dacaa axadu shariikeyni labada wax wadale mid kamidi markuu ugu yeedho shariikahu saaxiibkii wax wada lahaayeen ilaa qismati maa laa darara fiihi waxaanay dhibaati ku sugnayn qeybinteeda hadduu ugu yeedho lazima alaakhara ka kale waxaa ku waajibaya ijaabatuhu inuu aqbalo inuu aqbala waajib ku noqonayso saai laba nin baa wax wada lahaa labadii nin wax wada lahaa mid kamidaba waxa uu saaxiibi ku yihi wixii aynu wada lahayn inoo qaybi qaybinta la qaybinayana shaygaa qaybinta la qaybinayaana wax dararo kus ku jiraa ma jiro inuu aqbala waajibba ku tahy waayo shirkadu waa darar waadararu yuzaal in wax la wada lahaado iyo qofku inuu keligii lahaado iyo ma wanaagsan marka maadaamu shirkada darar ku jiro nooc dararaba ku jiro dar maadaama ku jiro darka waa la zuuliyaa mar hadduu saaxiibkii uu yidhi waxa weeyaan inoo qaybi wixiina uu yahay marka la qaybiy wax aan dhibaata aynay ka imanaynin ya inuu aqbala waajib ku noqonaysa marka wuxuu nagu maa laa darara fiihi maxaa ku baxay ya wixii darru ku jiro soo ma wixii uu darur ku jiro iyada lama aqbalayo tusaaladan muxuu noqonayaa guri yar ama qol ama xamaam ama dhagaxii wax lagu ridqanayey dhagax waxaa lagu ridqanaya miyig oo kale iyo de dhagax waxbaa lagu ridqaa maalan marna dhagax weyn baa lagu ridqaayo dee ma saliid baa lag saliidaha marka la sameynayo ama eh, qabadadka marka la ridqayo dameer baa lagu xidhaa ama awr baa lagu xidhaa markaasa de lagu ri lagu lagu wareejiyaa lagu ridqaa markaa wixii u ridqamaya hadduu dhagaxaa weyne la wada leeyahay u yihahdo inoo qaybi ka warram wuu qabsanay haddaan la qaybo darar baa ka imanaya ma taa lama aqbalaya iyada waidaa dacaa axad sharikayni labada shariig mid ka mid ah markuu ugu yeedho shariikahu saaxiibkiisii ay waxad lahaayeen ilaa qismati maa laa darara fiihi waxaana dhibaata aynu ku sugnayn qaybinteeda lazima alaakhara ka kale waxaa ku laazimaya ijaabatu inuu aqbalo faslu halkan wuxuu ka warramayaa bayinaadkii cadaymihii waidaa kaana maca almuddaci bayinatun waidaa kaana maca almuddaci muddaciga markii maciisa ay tahay la jirkiisa bayinatun caddaynay markay tahay samicahaa alxaakimu xaakimku waa dhegeysan waxakama lahu bihaa bayinadaasna waa ugu xukumi doonaa wain lam takun lahu bayinatun caddayn haddaanu lahayn falqowlu qowl mudacaa caleyhi mudacaa caleyhi qowlkiisa weeyaan adhaahdu biyamiinihi dhaartiisana ku ahaatay fa in nakara haddii uu diido can اليمين dhaarti hadduu diido ruddat cala lmuddaciy mudacigii baa lagu celin doonaa oo fa yaxlif waa dhaaran doonaa wayastaxiq waa mutaysan doonaa waidaa tadaacayaa haddaba intaa intan alkaa inaan gaadhay intaa horba intan soo sheegnay minaan soo sheegin mudicigu hadduu bayino keensado qofki wax sheeganayay bayinadaasi caddayntaas oo markhaatiyaasha w wixii lamid ah waxa weeyaan wuu ugu muddaca calayhiga ayaa la odhanayaa dhaaro hadalkiisa muddaca caleyhi hadalkiisa la qaadanaya waxaana lagu qaadanaya dhaartiisa oo inuu ku dhaarto dhaartana waa soo sheegnayo la dhaarin maayo ilaa uu dalbado ayo ya mudiciga ilaa uu dalbado u la hahdo waa ii dhaarado markaas la dhaarin diido wa sheegna waxaan ihi nukuul baa la idhahdaayo fa ina kala can ilyamiin hadduu dhaartii diido dhaanu dhaaran maayo marka qofkaas uu diido maxayna nidhi dhaartiya lagu celinaya mudacigii baa lagu celinaya hadduu dhaarto wuu mutaysanaya waa wixii waa la xukumay waidaa kaana maca almuddaci mudacigda jirkiisa markay tahay bayinatun bayino samicaha alxaakimu xaakimku waa dhegaysan waxakama lahu biha bayinadaana waa ugu xukumi doonaa wain lam takun lahu bayinatun bayine markaasi haddii aan lahayn oo ayn u sugnayn falqowlu qowlku waxa wey qowl mudaca calayhi mudaca calayhi hadalkiisa ayaa la qaadan doonaa biyamiinihi baan ulu qaadan doonaa dhaartiisa faina kana cani ilyamiini dhaartii hadduu iska ka joogsado oo uu diido ruddat ah, cala lmuddaci muddaciga ayaa lagu celin doonaa fayaxlifu muddacigu waa dhaaran doonaa wayastaxiqu deetna waa mutaysan doonaa waa markuu dhaarto waay halkaa intaasaan kaga baxayna waidaa tadaacayaa shay-an shay markaasi hadday sheegtaan shaygaasoo fii yadi axadihimaa midkood gacantiisa ku sugan falqowlu qowlku waxa weeye qowlu saaxibi اlyad saaxibulyadka ninka shayga gacanta ku haya ee gacantiisu ku jiro hadalkiisaa la qaadani biyamiini baana lagu qaadan doonaa dhaartiisa uu ku dhaaran doona fain kaana fii aydiihimaa labadoodaba hadduu gacmahooda ku sugo ku jiro taxaalafaa way wada dhaaran doonaan labadu way wada dhaaran doonaan wajucila baynahumaa dhexdoodana waa laga yeeli doonaa waay laba nin ba wa shay isku qabsadeen shay bay isku qabsadeen kani wuxuu leey anigaa le kani wuxuu leey anigaa le midkood buu gacantiisa ku jiraa marka ninka uu gacantiisa ku jiro waxaa daahiroo muuqata inuu iska leey markaa daahirka markaa daahirka aynu eegno qofka shayga uu haysto asalku waxa weeye inuu shaygaasi gacantiisa uu ku galay si sharciya asalku waa aynkaas way dhici kartaa inuu ku galo si hayru sharciya si hayru sharciya inuu ku galo oo wax dhici kara wey laakiin kollay si sharciyano wuu iibsaday waa la siiyey waa loo hibeeyey wuxunba ma dhici kara marka labadii qof ee is haystay shay baa laisku haystaa shayga laisku haysta mid baa gacantiisa ku jirtaa kaa ay gacantiisa ku jirtaa la xukumayaa markuu kan kale wax bayinaa keeni waayo hadduu bayinaba keeni wayo haduu bayina keena de waa cadeymo hadduu keeno waa halkeeda wey hadduu cadeymo keeni waayo waxaa loo xukumayaa ninkay gacantiisa ku jirto lanna daahirku waxa way isaguna iska leeyi marka isagu murajix waa rajaxaya inuu isag isaga loo xukumo ayuu wataa oo ah inuu shayga gacantiisa ku jiro inuu shayga gacantiisa ku jiro markaa isaga la xukumay ku dhaaran baa la odhanaya marka awaadixu ma intaas ayad asoma ya marka ma maxaa la isku qabsaday waxaa la isku qabsaday waa maxay shay shayga lasku qabsay xagu yaalla dadkana haysta mid ka ayaa gacanta ku haya oo haysta soo ma midna maba haysto ninkaa wuxuu haysta u leey kan culimad ma laha anigaa waa kitaabkan haysatid oo kale lagu qabsado oo nin kugu yidhaho kitaabkan aad haysatid anigaa le tira maya ad belihida anigaa dabeetana kitaabkaada gacanta ku haya soo ninkana bayina ma haysto qofka gacanta ku haya loo xukumay isagaas kale waayo daahirku waxa weeye in isagu leey ku dhaarun baa odhan doonaa labaduba gacantu ugu jiraa ka war kana u haya kana u haya labada way hayaan ya markii labaduba ay wada hayaan kol masaladu tafasiil dheerna o yar gashaay insha allah waxaan rajeynayaa kitaabkeena ku xiga inaynu ku faahfaahin doona haddii alla idmo markay labadooduba gacanta ay ku hayaan sheekhu wuxuu nagu yihi way wada dhaaranayaan labaduba mid walba wuxuu ku dhaaran doonaa waxa weeyaan eh, saaxiibkii inaanu lahayn wallaahi shaygan malaha isagu buu odhanaya ka kale wuxu wallaahi isagu malaha laha wuxuu an wuxuu ku dhaaranaya nafyi saaxiibkii inaanu lahayn buu ku dhaaranaya ninkan haystaa inaanu lahayn ninkan dee ay isku haystaan baan ujeeda inaanu lahayn buu ku dhaaranaya oo mulkigiisa bu ku jira markay labadooda wada dhaartaan shaygii waxa ohanaya wada qaata qaybsada waad wada leedihiin wada qaata la odhanaya wajucila baynahumaa sawaad cuntaas intaas marka laba masle bu inoo sheegay shay haddaa isku qabsado shayga la isku qabsado midkood gacantiisa ku jiro kaa ay gacantiisa ku jirta dhaartiisa loogu xukumaya hadduu labadooduba gacantiisa ku jirana labaduba way dhaaranayaan deetna waa way waa la wada siinaya way wada lahaanayaan iyaga qaybsan doona marka sidaasa sameynaya waxayna u daliishadeen ahlucilmigu rasuulka sala allahu alayh wasalam laba nin baa isku iskula yimid awr isku haysta ama daabad ninna bayina ma haysto nin ninna bayina ma haysto labadaas haysta b midna bayina ma haysto rasuulka calayhi salaatu wasalaam labadii nin uu ka dhexaysay awrki waad wada leedihiin kaxaysta ku qaybsada waad wada leedihiin weyaan marka waa caynkaas waidaa tadaacaya shay-an shay markay isku sheegtaan labadiiba fi yadi axadihima midkood markaasi gacantiisa ku sugan fاlqwl qwl صaaxiب اlydi weeyaan byamiinihi wain kaana fii yadi wain kaana fii aydiihimaa haddii markaasi gacmahoodu ku sugan yahay labadoodaba taxaalafaa labaduba way dhaaran doonaan marka muxuu ku dhaaranayaa nin waliba ka kale inaanu mulkigiisa ku jirin una lahayn buu ku dhaaranaya wajucila baynahumaa dhexdoodana waa laga yeeli doonaa waman xalafa qofka dhaarta calaa ficli nafsihi wax uu sameeyey qofka ku dhaaranaya xalafa waa dhaaran doonaa cala albati walqaci bat iyo qaci waa isla macno weyaan batigu waa waa goyn weya waa qaci un marka waxay waa waa la isku cadfo waana cadfu tafsiir waman xalafa qofka dhaarta calaa ficli nafsihi naftiisa ficilkeeda ku dhaarta bimacnaa wuxuu sameeyey qofka ku dhaaranaya xalafa waa dhaarana cala walqaci goyn wuu goynaya wallaahi waan sameeyey wallaahi maan samaynin ama nafyi ha noqoto ama ibaat ha noqoto waa isku mid weeyaan markuu dhaaranayo wuu goynaya ya waxaan inuu og qofku wuxuu sameeyo isaga waa aqoon badan sama waa caalimun binafsihi isaga uu cilmi badan naftiisi inuu waxaan sameeyey isagunba og inuun sameynna isagunba og marka wuu goynaya dhaartu wuu goynaya waman xalafa qofka dhaarta calaa ficli hayrihi qof kale wuxuu sameeyey qofka ku dhaaranaya fain kaana ihbaatan hadduu ihbaat u yahay xaala wa ihbaat wax la sugaya hadduu yahay xalafa waa waxuu ku dhaaran doonaa cala albati walqaci goyn buu ku dhaaran doonaa dhaarta waa goynaya dhaarta waa jarayaayo waxa sahlan inuu shaygaasi mar hadduu ihbaat wax la sugaya ogaado ayaa ayaa nin buu dhexlayay dabeetnina nin buu wuxuu ku leeyahay qofkii aan dhexlayay alaabtaas wuu kuu dhiibay waa ihbaat smart alaabta waa kuu dhiibay markaa ku dhaaranaya wuxuu wallaahi alaabta waa waa kuu dhiibay wadiic ahaan yacni waa kuu dhiibtay inaad u inaad usii haysid buu kugu dhiibtay ku dhaaranaya marka calى اlbati wuu goynaya nafyu lcilmi maaha wuu jaraya waay inuu dayn ku lahaa wuxuu leey hebelkii aan dhexlayay daynta waa kugu leey wuu ku dhaaranay marka dayntaa wuu kugu leey wuu ku dhaaranaya dhaartana wuu jaraya waay wain kaana nafyan nafyi hadduu yahayna xalafa calaa nafyi اlcilmi haddii wuxuu diidayo uu yahayna wuxuu ku dhaaran doonaa nafyulcilmi inaanu ogeyn iyuu ku dhaaran doonaa inaanu ogeyn buu ku dhaaranaya marka maxay noqonaysaa iyadana maalan wuxuu yidhi aabbahaa marka aabihii u dhexlayo aabbahaa lacag adduunkii ugu lahaa wuu iga dhaafay isagu marka miyuu ogi ka dhaafay ya marka inuu aabihii ka dhaafay waa ficlu gayrihi wey marka waa nafyi buu diidaya s wuxuu doonaya inu hadda kaamu dhaafin kaamu dhaafin ma jari karayo waxa u odhanaya anigu ma ogi inuu kaa dhaafay wallaahi ma ogi inuu kaa dhaafay marka nafyul cilmiga waa kaas ma ogi inuu kaa dhaafay ibuu odhanaya marka ficlu hayri muxuu uqaybiyey horta mesha wuxuu nagu qaybiyey inuu qofku ku dhaaranayo wuxuu isagu sameeyey iyo inuu ku dhaaranayo qof kale ficilkiisii uu sameeyey inuu ku dhaaranayo ficilkii isagu sameye hadduu ku dhaaranayo wuu goynayaa nafyulcilmi waxaa la iman maayo wuu hada dhaartu jarayaa haddii ay tahay ihbaat haddii nafyi tahayba hadday ihbaat tahay oo wuxuu sameeyey hadday tahay waxaan waan sameeyey iyo waan ka dhaafay iyo waan siiyey iyo maan siinin iyo maan sameynin ku dhaaranaya haddii ficli hayrihi ay tahayna waxay u laba qaybood inuu waxuu ku dhaaranaya qof wuxuu sameeyey ku dhaaranaya qof wuxuu sameeyey ku dhaaranaya inu waxa qofka kale u sameeyey ihbaat wax u sugaya inuu yahay waxa uu ku uu dhiibay iyo waxa weeyaan uu kugu leeyahay waa ihbaat wey uu goynaya iyadan iyo inay tahay qofku waxa uu sameeyey nafyi wuu anfinaya uu diidaya marka waxaa dhici karta inaanu ogeyn inuu ka dhaafay inaanu ogeyn baa dhici karta marka nafyulcilmi unbuu samaynaya ma jaraya wuxuu odhanaya anigu ma ogi anigu ma ogi ma ku dhaaranay waa intaas weya faslu walaa tuqbalu shahaadatu halkanna waa markhaatigi walaa tuqbalu shahaadatu markhaatiga la aqbali maayo ilaa miman markhaatiga laga aqbali maayo ilaa miman qof mooyaane ijtamacat fiihi dhexdiisa ay ku kulantay hamsu khisaalin shan khasaal ay ku kulmeen halkan markhaatig markhaatigii shuruudda markhaatiga la dhigay noga warramaya walaa tuqbalu shahaadatu markhaatigii la aqbali maayo ilaa minman cid mooyaane ijtamacat fiihi dhexdiisa ay ku kulantay khamsu khisaalin shan khaslad ay ku kulmeen mooyaane alislaamu ka kowaad waa islaamnimo weey waathaani ka labaadna albuluuqu qaangaar weey waathaalidu ka saddexaadna alcaqlu weey waalraabicu ka afraadna alxuriyatu weey waalkhaamisu ka shanaadna alcadaalatu weey markaa shantaas labaday islaamnimada waxa ku baxay un garanaa buluuqi caqliga xurriyaddii cadaaladii walilcadaalati cadaaladda waxaa u sugnaaday khamsu sharaa'ia shan shardi ba cadaaladu ma leedahay marka la leeyahy qofkaas waa caadil waa in shan shardi laga helaa waa in laga hela maay shan shardi shanti shardi qabsa hadda an yakuuna waa inuu ahaado mujtaniban lilkabaa'ir dembiyada waaweyn mid ka dheeraaday waa inuu yahay gayra musirin wa an yakuuna waa inuu noqdo gayra musirin mid aan daa'imaynin cala alqaliili inta yar ee min asakaa'iri dembiyada yarar ka mid a saliima asariirati wa an yakun waa inuu noqdo saliima asariirati mid caqiido wanaagsan ma'muunan wa an yakun waa inuu ahaado ma'muunan cinda alqadabi xilliga cadhada qof laga aamin yahay oo cadhadii ah ayna meel fog la gaadhaynin muxaafidan waa inuu noqdo qof ilaalinaya calaa muruu'ati milihi isaga oo kale muruu'adiisa mid ilaalinayna waa inuu yahay isagoo kale muruuadiisa marka shantii shardi waa kuwaas an yakuuna waa inuu noqdo mujtaniban lilkabaa'ir mid ka dheeraad maxay dembiyada waaweyn dembiguusa mid garanaysiin dembiyada maxaa loo qaybiya saqaa'ir iyo kabaa'ir dembigii weynaa waa inuu ka dheeraadaa dembiga weyne waxa weeye maa warada fiihi waciidu shadiidu fii kitaabin aw sunnatin waciid weyn wuxuu kusoo aroormay sida zinadii khamrigii isku dirkii ayra musirin waa an yakuuna waa noqda ayra musirin mid aan daa'imin cala qaliil min asaqaa'ir inta yar ee dembi dembiyada yaryarna inteeda yar waa inaanu daa'imaynin hadduu cadaalad buu ku baxaya saliima sarirati wa an yakuuna saliima sarirati wa in noqdo mid caqiide wanaagsan waa waa in noqdo qof caqiidadiisu fiicanta waxa ku baxanta qofkii caqiidadiisu ay xun tahay sida kuwa saxaabada caayo oo kale saxaabada ya caayo ya shiicada shiicada shiicadu markaa waa firaq noocyo badbadan way kala daran yihiin qaar baa gaala oo muslimiin ba aan ahayn waxa la yaaba dadka qaar kamid inay dhahaan shiicadu waa walaaladeed dadka caamadu iyagu horta mushkiladda ugu weyn dha jirtaa waxa weeye ya waxa weeyaan qof waxba aan garanay oo ka warran arrimaha diinta ka hadlaya ka warran weligiin miyaad aragtan idinku qof caafimaadka isagoo aan garanayn ka hadlay maad aragtan idinku mu jiraan dhakhtarunba ka hadlada soo ma waa nin garanayba ka hadlaya weli miyaad aragtan idinku injineero nin aan injineeraan ahayn oo muhandis ama ha noqdo leyrhka kuwan yaqaano ha noqdo amaba kuwa kale ha noqdo ba qof aan garanayni inuu ka hadlay maarata ma jiro ka hadli maayo abadan laakiin diinta waxaa la helaya qof aan garanayn inu ka hadlaya ama ictiraadayaba odhanaya mesaama ninka maanta leyrhkaa inoo baxayaa hadduu khalkhal galo hadduu inoo shego dha saas wax ka yihiin waynu qaadanayna inaan ma garanaynaga hadalkiisa ku kalsoonaana laakiin kan isagu markuu sheekh u sheg shek waa noocaas isagoo jaahil waxba aan garanayn ayuu ohan yuu ictiraadaya maysaa maaha wuu iska hadlaya sheeku soo ma aragti hadal cajiib nin dhalinyaro maaldhowda buu yidhi wuxuu yidhi nin sheekha ayaan dhegeystay buu yidhi oo hadlaya yani uh, meel youtube m adu meel waaan baraha bulshada marka wuxuu yihi xaggaa hoose waxba lagu qoraa midba u jawaab midbaa jawaabi bule sheekh wuxuu ka hadlaya buu ictiraadaya waa radiyayaaba u haystaa sheekhiiba u haystaaba kan haysta laftiisa waan garanayaa buuri nin diinba yaqaanaba maaha nin wax garanayaba maaha buuri waa jaahil waan garanaya buuri deetana waxaa isweydiiyey buuri labadan qof maxaa soo gaadhsiiyey kan waxba aan garanaynin iyo sheekhaa hadlaya maxaa soo gaadhsiiyey waxaan ogaaday bu waxa soo gaadhsiiyey inuu yahay barahan bulshada waxaan dee lagu xidhiidho ayaa soo gaadhsiiyey taasay soo gaadhsiisay waana runtii marka waxa weeyaan shiicada dad baa ohanay waa geesiyaal marka xagga diinta laga eegana waxay ohanaya waa been qaar ba ohanaya waa walaalaheen ya ninka caaisha nimankaasi marmar bad ka shakeysaaba um lmuminiin caaisha radia allahu canha wixii ilaahay uu ka beri yeelay bay ku ilahay muxuu ka beryaha zina soo ma u ku tuhmeen iyago ku sheegay ninkaasi seed walaalo u noqon karaysa sheekhow marka waa waxaan joognaa zaman wax badan ay khaldameen laakiin waxay u baahan tahay laba arrimood arrinka koowaad in cilmiga la barto caqiidada saxda ana la barto kabacdina dadka diinta loogu baaqo dadku waxay doonayaan cid waxu sheegtay almru bاlmacruuf wالnahyi can munkar dadka in la islaaxiyo oo la hagaajiyo oo caqiidada loo saxo anta lafti wa caqiidadii ayay doonaysa ma'muunu cinda اlgadbi wa an yakuuna ma'muuna cinda اlgadbi xilliga cadhadana waa inuu yahay qof markaasi aamin aamin laga yahay oo dee aan darjiiraynin hadduu darjiirayo waa muxaafidan ilaalinaya calaa muru'ati mili isaga oo kale muruadiisa muruadiisa waxa weeyaan muruadu dadka isagoo kalea iyo abnaa casrihi akhlaaqda leyhin buu ka dhiganaya aadaabtii sharcigeena uu ilaalinaya fi الzamani wاlmakan marka waktiyada dhulka qaar ka mid a qofku inuu madaxa waxba saari waayaa agtooda waxay ku tahay sharaf dhac bay ku tahay marka waa inu madaxii wax saartaa siuu iskaga ilaaliya sharaf dhacaas ya dhulka qaar ka mid a qofku haddii uu suuqa wax ku cuno meelaha qaar kamida ah, buldaan suuq hadduu isagoo suuqs wax ku cuno mura baa dhacaysa marka iska ilaalinaya suuq dhexdiisna wax ku cuno dariiqaa maraya intu xabad muuse iibsado dhisho ya waay meelaha qaar kamida ah, gaadiidka la fuulo qaarkood de culimada ha culimada iyo dadka lamidka iyo dad ma fuulayaan dhulka qaar kamida ah waxa laga yaabaa inay caadi tahy iminka baaskiilada oo kale nin sheekh hadduu fuulo ka warramo suuqaha weriya maxaa loo arkaya sharaf dhac soo ma dadku way yaabaya laakiin dhulka qaar ka mid waxa laga yaaba si caadiya dadku way wada wataanba ku yar iyo ku weyn nin waxaysta nin waxba haysan nin sheekha iyo nin caama halkaas mur ma noqonayo marka takhtalif biikhtilaafi الzamani walmakan halkaasaan ku daynayna wsala اllah wslama wbaarak calى muxamed wعalى alih wasaxbi